قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين حزن وبكاء خليق بأن لا يكون أوتي علما markaas waxau yihi qofka inta cilmi la siiyey عبسي cabsi alle iyo ooyitaan iyo khashe uusan wuxuu ku haboon yahay inaan cilmi la siin sababtoo a ah ilahi wuxuu yidhi afa bihada alxadiidi tacjabuuna watadxakuuna walaa tabkuun ah, marka dadka ilaahay u dhaleeceeyey subxaana wa tacaala waa dadka igoo kitaabka ilahi la akrinayo ila maqlaya maarata iska qoslaya oo markaa maaratay khashadii iyo hogaankii alla ka bakitaanka intaa dabadeed mu-alifku soo kaxeeyey ayaa maanta casharkeenu qeybtu ka bilaabanayo cunsurka afaraad ama qeybta afaraad ama chapterka afaraad waxa weeyaan oo ku saabsan aadaabu aalibi fii nafsihi ba weli wadaa qeybaheeda qeybtaa waxa weeyaan aadaabu aalibi fii nafsihi waa mudaawamatu lmuraaqaba aw dawaamu lmuraaqaba dawaam almuraaqaba inuu ar inuu daalibku ilaahay subxaanahu wa tacaala waardiyeyntiisa iyo la socodkiisa inuu maaragtay joogto ka dhigto inuu og yahay inuu joogto arrintaa ka dhigto dawaam almuraaqaba wuxuu ujeedaa dawaamu muraaqabat illahi cala alcabd ow cala maaratay aalib qofku inuu maarata ilaahay subxaanahu watacaala inuu la socdo oo arrimihiisa og yahay ee allah waxba aysan ka qarsoonayn inuu had iyo jeer ogaado laannu cilmiga aada baranayno wuxuuna barayaa ilaahay cilmigiisa oo wax kasta koobay subxaanahu wa tacaala cilmigaasi oon waxba ka qarsoonayn marka waa miraha khashyaday kamid tahay iyo aahaarta iyo himaarta cilmiga ka dhalata inuu qofku muslimkaahi guud ahaan daalib cilmiguna si gaar ahaan ay joogto u noqoto inuu og yahay alla inuu la socdo meel kasta uu joogo subxaana wa tacaala muraaqabadu almuraaqaba waa masdaru raaqaba raaqaba yuraaqibu muraaqaba muraaqaba muraaqabaduna waa muraacaati shay wa xifdih inuu ilaahay subxaana wa tacaala oo wax kasta og yahay oo la socdo oo qofka xarakaadkiisa iyo sakaraadkiisa ou la socdo saa darteeda ayaa waxay kusoo kooban culamada muraaqabada waa cilmu lqalbi biqurbi rab cilmu lqalbi biqurbi rab waa inuu qofku ogaado qalbiga uu ka aamino alla dhowaanshihiisa subxaana wa tacaala rabbigaa uu ku arkayo wahuwa macakum ayna maa kuntum meel alla meeshaad joogtiin cilmigiis ayaa ilahay idinla socda subxaana watacaala wax ka qarsoon ma jiraan maarata arrintaas qofku waxaa keenaysaa inuu maarata isxakameeyo maadaama uu aaminsan yahay alla inuu la socdo subxaana wa tacaala qolku qofku inuu og yahay ilaahay inuu daalacanayo asraartanada iyo qalbiganaga uu daalacanayo iyo damiirtanada maarta o raqiibun cala acmaali cibaad ilah u yahay subxaana wa tacaala sida allah subxaana wa tacaala oo qur-aanka maaratay in fara badan ku sheego kusoo celceliyo inuu wax kasta ogyahay oo asraarta la socdo subxaana watacaala dadka marka aaminay allah inuu la socdo had iyo jeer muraaqabada ilaahay aan hilmaamin waa dadka naftooda xakameeyo xaaladna inay dhaadhacaan ay aada u yar tahay nabiyullaahi yuusuf markii arbaabada loosoo soo xidhay ee islaanta ay doonaysay nin da-yarna u ahaa waxaa weeyaan waxaa ka celiyey ilaahay inuu arkayo laso arkay arkay inuu alla arkayo la socdo ayuu ogaa inahu rabbi axsana mahwaay inahu laa yuflixu aalimuun wiilkii maarata nabigu sheegay calayhi salatu sala saddex reer bani israel ka mid ahay gabadhau aada u jeclaayo markuu maarata awood u yeeshay wax kastaba ay diyaar u ahaayeen waxa weeyaan rabbi bau ogaaday inuu arkayo subxaana wa tacaala markaasuu maarata wuxuu ka mid noqday sida la harin doono maanta qiyaamada maarata harka laharan doonay sababto ilaahay subxaana wa tacala muraaqabadiis ayaa maarata kusoo dhacda uga tegay wixii maarata xaaraan tahay uga tegay marka waa qofku inuu arrintaasi ou la socdo ilaahay u ogaado subxaana wa tacaala inuu daahirkaaga baatinkaaga hoose culimada qaar kamid ah rag waxaa laga wariyay horself inay ohan jireen annaasu yuraaqibuuna daahirak wallahu yuraaqibu baatinak dadku dushaada salaon bay arkaan laakiin hoostaada ilaahay subxaana wa tacaala ilahay kama qarsoono jala wacala almuhim mawduucani mawduuc lmuraaqaba dawaamu lmuraaqaba waa shay muhiim ah maaragtay ku tarbiyanimadooda qofku yaqiinta wuxuu diinta ku gaaraa waa muraaqabadaas wey waxa lagu kala iimaan duweyna waa idaas weeyaan marka culamadu istilaaxa ay yidhahdeen oo qeexaan muraaqabada ibnuqayim iljawsi raxmat ullahi calayhi ayaa masalada muraaqabadaah wuxuu ku qeexay almuraaqabada waxaa la yidhaahdaa dawaamu cilmi alcabdi addoonka ogaanshihiisa inuu joogto ka dhigto iyo wa tayaqunihi inuu rumaysto biilaaci alxaq ay biilaaci illaahi calayhi subxana wa tacaala ilaahay inuu daalacanayo saa darteed ba guri dawaan erag waa kasoo qaad hadalka ibnu qayim iljawsi raxmat ullahi calayhi waa muraaqabada runtaahi addoonku waa inuu si joogo joogto ah aw hadal jeer u og yahay awna aaminsan yahay alla inuu arkayo xaalad kasta oo joogo ma garanaysaa ittaqi illaaha xaysu maa kunt meel alla meesha joogtoba ilahay inaad ka cabsatid sababto ilahay waa kula socdaa subxaanahu wa tacaala iyo inuu aamino ilaahay ogaanshihiisa ou qofka og yahay inay isugu mid tahay daahirkiisa iyo baatinkiisa dushii sare iyo hoos ba islahay isagu mid weeyaan subxaana wa tacaala saa darteed baa nabigeenu waa ka yihi maarta alayh salaatu wasalaam ixsaanka markuu ka hadlaya waa muraaqabade ucbud llaha kaanaka taraahu fain lam takun taraahu fainahu yaraak yani inaad ogaato xaalad kastaba ilaa markaad caabudaysa u caabdood waa darajo sare si inaad maarata alla arkaysid haddaad awoodi weydo midaas ka degin inaad had iyo jeer ogaatid ilaahay inuu maaratay subxaana watacaala oo kula socdo daacadanada dhaqankanaga aaminaadanada waxyaalaha dhammaanteed aan samaynayno waxa weyan waa kula waana ilaah waa ogyahay jala wacala sheekh la yihahdo xamiid tawiil ayaa waxa weeyaan sulaymaan ibnu cali wuxuu ku yiri cidnii iwaani ayuu ku yidhi faqaala marka wuxuu yidhi lain kunta casayta khaaliyan anahu lain kunta casayta khaaliyan anahu yaraak laqad ijtara'ta calaa camrin cadiim buu ku yiri marta haddaad ilaahay caasiday adoo keligaa ah aadna aaminsan tahay inuu ku arkayo alla ilaah wax weyn baa ku dhiiratay khaaliqaagii oo kuu jeeda inaad magaranaysaa ku dhiirato waa arrin weyn buu yiri marta qad ijtara'ta calaa amrin cadiim wain walain kunta tadunnu anahu laa yaraak faqad kafarta ba kuyiri haddaad aaminsan tahayba inuusan ku arkayna hadde markaas waxaa waaba kufrisa bu yiri marka labadaas un baa ku dul wareegeysaa inaad dhiirasho sab u sameydid macsida iyo waxa weya inaad aaminsan tahala inuusan ku arkayn haddaad aaminsan tahala inusan ku arkayn de taas waxa weya waa masalo weyn weya sida uu yihi maarata cabdullahi mubaarak iyo laga maa khalawta dahra yawman falaa taqul khalawtu walakin qul calaya raqiib dad keligaa noqoto ha oranin khaali baan ahay keligay baan ahay laakin de ilahay baa ila socda subxana wa tacaala xaalad kasta magaranaysa aada ku jirto sawaan minkum man asara alqawla waman jahra bihi waman huwa mustaqbil wasaar muhim waxa wey mawduucan ah muraaqabadu daalibulcilmiga waxa weeyaan waa shay muhiim inoo ah dhammaanteen muhiim inoo ah weeyaan inaan arrintaasi xusuusano wallahu yaraak hadday jeer inaad ogaato ma garanaysaa ilahay inuu ku arkayo ilahay inuu kula socdo inuu qulubta daalaacdo inuu niyaadka og yahay inaan waxba looga qarin karinin xaalad kasta maarata ku jirno inuu ogyahay ilahay subxana wa tacaala cilmiga noocaasaan barana wuxuu inoo gaarsiinayaa inaan is ilaalino dhaadhac inagu uu yaraado rabbi subxana wa tacala aan ku xiraan mualifku marka arrintaas buu ka hadlaya baabkan si guud ahaan hada baab lmuraaqaba wuxuu mualifku leeyahy raxmat ullahi calayhi ataxalli bidawaami lmuraaqabati lilahi subxaana wa tacala fi siri walcalan saaئra ilى rabika bayna اlkhawfi wاlraja fainahmaa lilmuslimi kaljaraaxayni liلطaa'ir ataxalli huwa taxalli yani dawaamu lmuraaqaba muraaqabada joogtada ah oo maaratay joogtada laga dhigto ataxalli waa isku qurxin weeyaan bidawaami muraaqabati اllah bidawaami muraaqabati bidawaami lmuraaqaba la socoshada arkitaanka iyo ogaanshaha ilaahay subxaanah wa tacaala oo muraaqabadaasoo lilaah la u sugnaatay inaad isku qurxido fi siri hoostaada sare hoose waxyaalaha iraadaadkaaga doonitaankaaga niyada wixii lamid a ah, iyo walcanana dusha sareba labadaba inaad isku qurxiso taasoo loo jeedaa inaad ilaahay subxaana watacala san kasoo gurinay ibnu qayim waa tacriiftiis laftigiisa weeyaan huwa taxalli waa isku qurxinta ataxalli huwa taxalli mubtadaan usoo qadarayna huwa taxalli waa isku qurxitaanka bidawaami lmuraaqaba ilaahay la socodkiisa iyo ogaanshihiisa inuu qofku joogto ka dhigto bidawaami muraaqaba ogaanshaha iyo la socodka oo lilahi la usugnaatay fi siri fi siri lcabdi wa fi lcalani wa fi calaniyat lcabd addoonka dushi sare iyo hoostiisa wuxuu qarsaday wuxuu muujiyo kelinimada iyo dad intuu la joogo intaba inuu ogaado saairan ila allah xaala kawnika aad tahay markaa saairan mid soconaya ilaa rabbika rabbiga xagga rabbi aada u soconaysid bayna alkhawfi cabsi iyo waa rajaa rajaa dhexdeeda maarta adoo ilahay waa xaggiisa usoconaya subxana wa tacaala asayru ila allah waxaa laga kuleeyaha waxaa loo jeeda asayru ila allah inaad maarata cibaadooyinka iyo daacooyinka aad qabano sidkalaano aakhira kadina usocona saa'iran ila bal laysa sayr faqad socod kaliya lama doonaye qur-aanku intaa inka badan buu sheegay wuxuu sheegay surca iyo huruub iyo carartaan buu ka sheegay qur-aanku fafiruu ila allah ah, ilahay xaggiisa u cararaadheen maarta fastabiqu lkhayraat inahum kaanuu yusaaricuuna fi lkhayraat wasaaricuu ilaa makfirati min rabbikum marka qofku markuu adduunyadan joogo maaratay inuu xagga lagu socdaa subxaana wa tacaala uu safar u yahay marka safarkiisaasi waa inuu laba laba sahay waa inuu wataa labadaas waa inuu udhexeeyaaho bayna alkhawfi waalrajaa dhinacna waxa weya inuu cabsida ilaahay subxaana wa tacaala iyo ciqaabkiisa iyo musiibada ou ka baqayo dhinacna waa inay hidiil ku jirto iyo rajada naxariista ilahi u ka qabo subxaana wa tacaala waana mabdaa qur-aanku ou asalka ka dhigo o yani waxa weeyaan jannada waxaa looga hadlo naarta markaa looga hadlo muminiinta laga sheekeeyo gaalada laga sheekeeyo xaalad kasta qur-aanka arkaysa waa isu dabardhigayi haddii ahlunaarka la sheego ahlujanada ahlujanada la sheego ahlunaarka marka alkhawf waraja waa tawaasun waa isudheelistir weeyaan qofku ma garanaysaa hadduu dhinac u dheeliyo maaratay labadooda mid dhinac u dheeliyo khatar buu mararka qaar geli karaya hadduu khawfulmaxdi qofka u galo cabsi keliya u galo waxa weeyaan waxaa dhici karaya inuu jidka ka boodaba oo noqdo maratay sidii khawaarijta iyo asalka meeshay ka dhaceen waa meeshaas weeyaan allabu janib alkhawf oo aan rajo lahayn marka qofku inuu maaratay yidhahdaba alla i naxariisan maayo ilahay waa marka qaarka shaydaanka arrintaas aad buu jecel yahay inuu qofku dhinacaas u gaabo ka quusto ilahay naxariistiisa ah, inuu la inuu naxariista ka quusto laa taqnadu min raxmat illah qofku inu gaaro oo ilahay naxariista ka quusnana la yidhah ka quustoba naxariista ilahay subxana wa taala alla ima jecela alla i naxariisan maayo buufiisna waa ku dhaca marka qofka magu dhacas mara kadamba isku dhex yaacaa dhici kara qofku sidiisa ma garanaysaa inahu laa ya min rawx illah ila alqawm alkaafiruun marka yasigu sigu wuxuu ka dhashaa haddii maarata khawf oo max maxdi ah qofka hadduu ku dhaco dhinaca kale waxa weeyaan rajadu ayada maxdiga laftigeeda waa musiibo kale noqon karaysa qof waxaa ka dhanaya eh, murjia iyo madaahibaha ay qaadeen waa waxa weeyaan waa jaanib alraja oo la qaalib yeelay oo la yihahdo adugu waxa weeyaan islaam aad ahay ah, ah, ma garanaysa muslim aad tahay khalaas maadaama muslim aad tahay wax kugu dhacaya ma jirto oo marka eradaa la yihah naxnu min ummati muxamed iyo ah, wallahi yani qalbi nadiif oo kale qalbiga waa nadiif kuleeyahay maarta dusheeda sareha firin qalbiga hoose wa dhinacaas waa takliib janib raja qofka cabsida oo waayeyba ma garanaysaa ayadana waa dhinac khatar ah oo qofku isdhigto isagoo macaasida ku jira isagoo dunuubta ku jira islaamkuba u haysto inuu yahay magaca keliya ma garanaysaa iyo abtirsasho kaliya dhaxal qofku khatar buu gelaya dhinacaas marka la yihahdo marka mabdaa saxdaha qur-aanku uu leeyahay waa mabdaa maarata bayn alkhawf waraja ducaadda dadka ah, dacwada dadka dadka u sheega labaas mabda waxa weeyaan sida asalka lababa in isku daro weeyaan iyadoo xuruuf duruufta qofka la fiirinayo ama qofka nafti tarbiyana uu fiirinayo lakin waxaa jira labada jaanibba jaanib maarata qof kaliya rajaxa jaanibna ma garanaysaa xagga rajada keliya cabsida qeyb baa maarata xooga saarta qeybna maarata xagga rajada keliya xooga saarta labadaba ma ahan sax ma aha marka la yihahdo ee labada la isku daro weeyaan masalan dadka fadaail acmaal keliya ka hadla ducaada dadka qaarka fadaail acmaal keliya ka hadla waxa weeyaan waa taqliib jaanib alraja rajaha dhinaciisa keliya marka jaanibka cabsida laga ka hadli maayo dhinaca kale waxaa idin khalad ah inka jaanibka maarata cabsida keli ah oo qofka maaratay haddaysan duruufa gaara ah. culimad waxay ihahdeen haddii qofka uu arko naftiisu inay u leexanayso xagga hidiisha xadhaafka ah wax lagu daaweeyo oo ictidaalka loogu soo celiyo waa in la arkeeyo jaanibka maarata qofka hadduu arko qofku inay naftiisu dhinaca cabsida xadgudubtayna wuxuu ku daaweyn karayaa waxa weeyaan inuu rajo geliyo si ay maaratay ictidaalka ugu timaado ma garanaysaa ama xaalat lwafaat qof markuu dhimanayo oo acmaashi laga rabay ay dhammaato arka in lagu soo xaadirayo markaasi waxa weyaan wuxuu rajaxayaa janib raja buu rajaxaya lannahu ilahay baa xadiis qudsi oo nabiga naga wariya waxaa ka sugnaad ilahay inuu yihi ana cinda danni cabdii b sida xadiiskii kore nabigu ku yihi maxaad u aragtaa oo ninkii waxa weya naxariistan anaan rajaynaya iyo maarata anagu ku yidhi alayh salatu slam kuma kulman addoon waktigan ilaa maarata ilahay wuxuu rajaynaya waa siiya wuxuu ka cabsanay ka nabadgeliya marka waxaa oga jeedaa markay tahay geeridu ay socoto ama maradkiisa wuxuu rajaxayaa jaanibka ma garanaysaa jaanibka rajaca oo nabiga waxaa ka sugnaaday inuu yihi laa yamuutana axadukum ilaa wahwa yuxsinu danna birabbi qofki yuusan dhimanin isagoo maarata ilahay maladiisa wanaajinaya mooyaane yuusan dhimanin rasuulka yii alayh salatu salam jaanibkaas markaa rajaca mualifku wuxuu leeyahy raxmat ullaahi calayhi saairan ilaa rabbika rabbigaa xaggiisa la u soconaya xaala kawnika aad tahay saairan ilaa rabbik rabbigaa xaggiisa la u soconaya bayna alkhawfi waalraja fa inahumaa labadooda cabsida iyo rajadu labadoodu lilmuslimi muslimka waxay u yihiin kaljanaaxayni labada garab oo liaa'iri shimbirka u leeyahay laba garab oo shimbir oo kale u yihiin bu muslimka ujeeda laba garab oo oo kale isdheelitir dheelitir ba ujeedaa haddii shimbir garab ka jabo labadiisa garab ma duuli karaa waa maya haddii maarata labadaba ka jabaanna waxawey waa u dhamaataba shimbirkaas eh, sidaa darteeda waxa ujeedaan waa isu dheelistirmaa sida oo maarata labada garab oo shimbiraha fa inahumaa lilmuslimi eh, saas u yiri labadoodu waxa weeyaan muslimka b alkhawf waraja kaljanaaxayn liaa'ir shimbirka waa labadiisa garab oo kale oo kale weeyaan hadalkana mualifku raxmat ullahi caleyhi oo noocan usoo qaaday wuxuu kasoo qaaday hadalka abu cali arubadi rub rudhabari ayuu kasoo qaatay ahaa kasoo qaatay arkaas kala alraja walkhawf ka janaaxi aa'ir ida stawaya istawa ayr watama tama tayaraanu saasuu yiri labadiisa garab hadday sinmaan ay ufiyow yihiin shibirkaasi caafimaad qabta ayuu ku duulaya wa idaa naqasa axaduhumaa waqaca fiihi naqs laba garamood hadduu wax ka gaaraanna nusqaan baa ku dhacaysa bu uri waida dahaba saara aa'iru fi xaddi lmowt hadday laakiin laba garamna ka go-aan shimbirkaas waxuu noqonayaa shimbirka kuturiyo kuwa geeriyooda u marka waa saas oo kale qofka ay rajada ku misaaliye markaasuu mualifku wuxuu leeyahay raxmat ullahi calayhi faaqbil calى allahi bikulliyatik fa aqbil soo jeeso ayuha aalib ku jeeso cala allaahi alla dushiisa bikuliyatika dhammaanta bikuliyatika dhammaanta yani xagga alla u jeeso dhammaanta qof alla u go-ay noqo isaga la macaamil qof ilaahay subxaana wa tacaala noqo meel la aado oo maaratay loo jeesto allah maar subxaana wa tacaala ayaa ku xaq leh qofkii allah xaggiisa u go-ana ilahay baa ku filan subxaana wa tacaala aqbil cala allah bikuliyatika dhammaantaa ilah xaggiisa subxaana watacaala ujeeso waliyamtali qalbuka qalbigaagana ha ka buuxsamo bimaxabatihi ilahay jacaylkiisa waliyamtali qalbuka ayaana lehay waliyamtali qalbuka qalbigaagu ha buuxsamo faacilkiaan ka dhigayna marka qalbiga waliyamtali qalbuka qalbigaagu ha buuxsamo bimaxabatihi ilahay jacaylkiisa subxaana wa tacaala alla ujeeso qalbigaagu galaana ha noqodeen jacaylka ilaahay subxaana wa tacaala wa lisaanuka walyamtali lisaanuk carabkaaguna ha ka buuxsamo bidikrihi ilahay xuskiisa carabkaaguna ha badiyo xuska ilahay ku mashquul subxaana wa tacaala bidikri illahi jala wacala walyamtali qalbuka sidoo kale qalbigaagu ha buuxsamo oo bilistibshaari walistibshaari ay bilistibshaari bishaaraysiga iyo walfaraxi farxad iyo wasuruuri inaad ku faraxdo ku qanacdid biaxkaamihi ilaahay xukunkiisa subxaana wa tacaala iyo wa xikami xikmadaha ilaahay subxaana wa tacaala taas maarata ku qanaco ilaahay jala wacalaa xuskiisa badi qalbigaagu habuuxsa maxabada ilaahay carabkaagu xuska ilaahay waxaad kaloo maarata ku faraxdaa oo reynreyn kuu noqda ilaahay axkaamtiisa subxaana wa taala gooyo ilaahay jala wacalaa maxaa yeele axkaamta ilaahay qofkaan ku farxinin naftiisa waxbaa ku jira oo waxaa rabaa ilahay suu yiri subxaana watacaala falaa warabbika laa yuuminuuna xataa yuxakimuuka fima shajara baynahum uma laa yajiduu fi anfusihim xarajan mima qadayta wayusalimu tasliim qofka xaraj iyo culays uusan dareemin axkaamta ilaahay iyo xikmada axkaamta ilaahay subxaana watacaala cilmiga markuu baranayo wado raacayo ku qanacsan yahay taas waxa weeyaan waxay tahay qofka muraaqabada ilaahay jacaylka ilaahay bay maarta calaamadiisa weeyaan subxaana watacaala alistibshaar walfarax wsuruur kalimaadku waxa weeyaan waa kalimaad macnahooda isku dheg isku mid weeyaan laakiin mualifka uu isticmaalay maata kalimaad mutaraadifaad isticmaal istibshaar waa in adigu bishaara laftiga dalabtaa waa takaluf baa ku jira waanagana nina min albishri baa laga keenay qofka dushiisa wixii ka muuqanaya weyaan bishradiisa ka muuqanaya farxuna waxa weya waa la garanaya waa farxun waa farxitaanka sururkuna waa farxa laftigiisa weyaan marka waxaa lagu farxayaa waxaa lagu bishaaraysanayaa waa biaxkaamihi subxaana wa tacaala axkaamtiisu ha noqoto axkaamu sharci ama ha noqoto axkaam alqada walqadar ilaah wuxuu gooyey wa taala qadar ahaan ama wuxuu xukumay oo maaragtay dhaqankii intuu ku farxo qofku iyo xikamta ilaahay xikmadaha ilaahay subxaana watacaala oo kala nooca oo kitaabkiisa lagu sheego kala gedisan masladaas waa maslatu muraaqaba uu mualif uga hadlay baabkaasi oo muhiim oo himaarta cilmiga haddii qofka uu khashyadu ilaahay subxaana watacaala ay naftiisa qabsato allana oo maaragtay muraaqabadiisa ku tarbiyoobo cunsurkan shanaad baa ka dhalanaya ah, waxa weeyaan hadduu waayona waxa weya arrintaana maaratay dabagediskeeda noqonaysa saasuu ku yidhi shanaad oo adabka shanaad oo min aadaabi aalibi fii nafsihi kamid ah waa khafdu ljanaaxi garabka oo hoos loo dhigo iyo wa nabdu lkhuyalaa isla qabweynida iyo laf iyo maaratay jejebiska eh, eh, oo la tuuro iyo walkibriya iyo isla weynanka marka intaani haddaad aragtid alkibriya alkhuyalaa watakabur waxaa iskale qofkii muraaqabada ilaahay iyo alla kacabsiga qalbigiisu ka maraya laakiin daalibka cabs alla ka baqaah ma laha waxaa la yihahdo isla weynan oo khalqiga ilahay iskala weynaado ma laha maaragtay waxa la khuyalaa yacni inuu laafyoodo laafka tuuro ma laha khuyalaa iyo inuu maaratay tarafuca marka saddex waxyaala buu ku sheegay khafd ljanaax badlu lkhuyalaa walkibriya khafd ljanaax waa garabka hoos u dhig sanka ha taagin hoos u soo degi maarata istawaaduc garabka waxaa weya qofka e, isla weyn ama duulay kor bu isu qaada kor ha qaadan qaadin ujeeda hoos isu dhig maarta labaad nabd lkhuyalaa khuyalaadka iska tuur khuyalaada waxaa la yidhahda qofku markuu aahaaru kibirka qofku markuu isla weyn yahay raadka ka muuqda dhaqac socodkiisa ayaa la yidhahdaa yani in maarata sifac xaragoonayo u laafiyoonayo dadka isla weyn oo in dumarka ay yaqaano da markay maarata isla foogan yihiin dhabarka inuu ka jaban yahay moodisa u soconayo ama laafiyoonay waxa weeyaan waa hadi huwa huwa athar min aathaari kibirka weeyaan ah, waa raad ka muuqanaya maaratay isla qabweyni ka muuqanaya weyaan ah, marka khuyala waxaa la yihahdaa waxa qalbiga ku jira qofka oo isla weynanka ah raadka ka muuqda socodkiisa la yidhahda ah, ama rafta dhulka ku jiido ha noqoto ama ma sanka u taagayo ha noqoto ama maaratay eh, dhulka inuu maaratay dumin karo magaranaysaa ah, dhulka in duminay isla weynanka o kale mas afuufa qofka noocaas ah. khuyalaa la yihahda marka taas eh, wa aathaar min aathaar kibir eh, qalbigu kibir ku jira laakin raad buu leeyay qofka dhihi karayo waxaa ka muuqanaya isla qabweyni baa ka muuqanaysa marka taas buu leeyahay marka tuur ayadana yaa maaratay khafd ljanaax wanabdu lkhuyalaa iyo walkibriya isla weynanka oo dadkana iskala weynta kibrigu waxa weeyaan amdu nnaas dadkoo la yaso iyo wadafcu lxaq xaqa oo la diido dulaabulcilmiga marka qaarkood way ku dhacdaa cudurkaas marka waxoogaa is yihahda qoon baad leedahay ah, masaaisha cilmiga si fiican baa taqaana masaa dad kale u liidiyo maarata yaso isla weynaado eh, ma garanaysaa kibirka uu ku abuuro si ninkii laga sheegayay intuu naxwo usoo fariistaa waxaa lagu yiri jaa zayd surwayn ayna zayd ka yimid markaasaa lagu yiri waa tusaale weeyaan mithaal weeyaan intuu ka kaca bu yiri annaxwu awalu kadbin wa akhiru kibir bu maarta naxwo hortiisuna waa been gadaashiisuna maarta waa isla weyni bu maarta marka xoolaha dad kale iskala wa nin walba wuu icraabaya maarta kale xaguu ka gafay ah, waa dhici karta inuu soxo laakiin eh, waxaa loo jeeda inuusan dadka kale usan iskala weynaanin ma garanaysaa isa keenin eh, masaajid ama gafku waa gaf waay laakin waxaa weyaan noocaas takabur oo dadka la iskala weynaada culumtuna way leeyihiin leannu cilmigu waa quwa waa awood weyaan waxay kamid tahay awoodaadka insaanka kamid yihiin maadaama cilmigu awood uu yahay awooddaas waxay keenaysaa inuu maarata qofku tacaadum ou dareemo ayay keenaysaa sidaan hore dib u sheegi doon maalifku raxmatullah aleyh marka waxay noo tahay khafduljanax wa ujeedaa garabka hoos udhigoo soo deg dadka usoo deg iskala weynaanin eh, khafduljanax wanabd lkhuyalaa yani shaafeertan bay yidhaha soomaalida xaragashada maarata waxaa kamid a gacanta markuu kor ka tuurayo waa nooc min alkhuyalaa marada dhulka lagu jiido iyo waxyaalaha lamid a maaratay kibriguna waxa weya waa asalka shayga ahaa oo isla weynankii ah mualifku marka wuxuu leyahy raxmat ullahi calayhi isagoo masaladaas ka hadlaya oo la talinaya taxalla waxaa isku qurxidaa daalibulcilmigo taxalla waxaa isku qurxisaa leanna waxaan ka hadlayna hadda waa akhlaaq weeyaan waxaa isku qurxidaa akhlaaq ahaan biaadaabi nafs nafta akhlaaqdeeda aadaab oo naftu ay leedahay oo qofka naftiisa ka dhalata yani hadi laadaab tanbucu min daakili linsaan insaanka gudihiisa ka timaadaa ma ahan maaragtay aadaab oo meel kale ka timid maaha markaa taxalla biaadaabi nafsi nafta akhlaaqdeeda maaragtay isku qurxi aadaabtaas marka tiri doonaa dhowr waa ko min alcafaafi ah xagga dhowrsanaanta aadaabu nafs nafta qofka aadaabta laga doonayo qalbigiisa ka soo baxda waxaa kamid a ah laga doonayo inuu moota cifada xagga dhowrsanaanta alcifa cifigu asalku waa alkaf waa karjoogitaanka weyaan laakiin cafaafka wuxuu ujeeda alcafaaf can ilmaxaarim waa khawaarim ilmuru'aat qofku inuu iska ilaaliyo waxyaalaha xaaraanta ah iyo wixii sharafta waxu dhib ah inuu iska ilaaliyo cafaaf waa masdar can ilmaxaarim yacufu cafan marka waa kafu cama laa yaxil dani a waxaan banaanayn qofku waxa waxawa inuu ka joogaa iyo damcyaasha xun qof maman ahayn ee qof dhowrsan uu yahay qurana ilah su waliyastacfifi aladiina laa yajiduuna nikaxa qurana maarata marka dhowrsanaantu waa in sharcigii maarata intuu kuu ogolaaday aad ku sinaatay nabigeenu alay sla waa ka sugnaaday waman yastacfif yucifuhu llah inuu nabigu yiri waman yastacfif yucifah llah qofkii dhowrsanaada alla dhowraya nabigana waa ilah ka barti allahuma man asaluka alcafaaf ayuu oran jir dhowrsanaan baa ku weydiisanaya hodantinimo marka qofku inuu carabkiisa ilaaliyo xumida ka ilaaliyo qalbigiisa kufriyaad ka ilaaliyo shubahaadka ka ilaaliyo aljawaarixu dhammaantood inuu ka ilaaliyo carabkiisa jeesjeeska iyo wixii lamida u ka ilaaliyo iyo jajasuska iyo xanta iyo beenta iyo dadka wax ka sheegitaankooda aragga uu ka ilaaliyo xaaraanta iyo fiiradeeda dhigaha uu ka ilaaliyo sidoo kale waxyaala xun inuu maqlo aan la ogolayn waxyaala dhammaantood waxaa lagu magacaabaa maaragtay cafaafka weeyaan sida inu dhowrsadan qofku ya amiir almuminiin sida uu soo wariyey maaratay ibn abi dunya kitaabkiisa waraca muslimiintu markay qaadisyo furteen ayay qanaaimtii soo qaadeen cumar u keeneen ayaa cumar wuxuu yihi ina qawman adduu hada la umanaa dad arrintan noo soo guto xoolaa noo soo dhiibay dad aaminiina weeyaan markaasu waxay ku yihahdeen cafafta facafuu walow ratacta ya amiir almuminiin rataca ummatu yani adaa dhowrsanaaday markaas dadka maamulinaysa ay dhowrsanaaday ba yihahden hadaa iska iska daaqi iska cuni lahayd ka cuni lahayd waxa weyaan marka waa cifadu noocaas waa dhowrsanaan qofka muxaramaadka iyo maarata waxyaalaha shareecada ogolaan iska ilaaliyo xoolaha dadka iska ilaaliyo cirdiga bini aadamka inuu ka dhowrsanaado iyo sharaftiisa qofka oo iska ilaaliyo waa min aadaabi nafsi weyaan qofka aadaabta laga naftiisa ka dhalatahay oo dhowrsanaanta ilah ciduu dhowro unbaa dhowrsan lakin inuu is ilaaliyo qofka waa ko waa min min alcafaafi taxalla biaadaabi nafs min alcafaafi mintan maxay noqonaysaa bayaaniya soo sax maaha mintan waa cafaafiya oo min alcafaafi ah dawshanaantaas marka mintaasu ku wadi doona bayaaniyada ah min alcafaaf iyo walxilmi min alxilmi ah oo dulqaadka iyo maarata deganaanshaha ayaa waxa weyaan ama garanaysaa xilmigu waa waxa weya qofku isgaarsiisnaanta u isgaarsinaya caqliga iyo anaadka iyo sugitaanka iyo degdeg la-aanta ayaa la yidhahdaa xilmiga ayaa la yidhahdaa tarku daysh qofku fufudeedka uu iska dhaafo iyo inuu isgaarsiisan yahay saa darteed ba ilahay asmaadis kamida ah weeyaan xaliim weeyaan ilahay sooyinkiisa kamidta ah subxaana wa tacaala macaasida wuxuu arkayaa iyadoo la caasinayo markaasu haddana ka arsanayni subxana wa tacaala bal waa arsaaqayaa jala wacala amarkiisoo la khilaafayo ayuu arkayaa markaase caradu dedejin mayso marka waxaa le cifada saas baa loo waxaa loo jeedaa xilmigu waa saas weyaan xilmigu saas o culma waay ku istilaaxaan waxay ku tacriifiyaan ama ku qeexaan xilmiga dabd الnafsi wa tarku اlintiqaami cinda shidat اlgadabi maca alqudrati cala dalik ay ku qeexaan ay lagu tacriifiyaan xilmiga inaad magaranaysaa nafta aada controlshid aarsigana aad iska dhaaftid markay caradaadu adkaato adoo weliba awoodi kara inaad iska aashito qofka yani waxa waya waa naftaada inaad controlshid oo carada ah, inaad naftaada ka adkaatid controlshid oo xadiiskii kusoo arooray maaratay laysa shadiidu bisurca inama shadiidu aladi yamliku nafsahu cinda alqadab ah, qofka xoog galay nafta qofka ka adkaada weeyaan naftiis controli karay xaqiiqatan midda jirkaahi ma aha saddex waxyaaloodba waxay yidhahdeen saddex waxyaaloodba lama garto ilaa saddex arrimood inay yimaadeen mooyaane qofka xaliimka ah oo naftiisa ka adagoo dulqaadka badan la garan maayo ilaa cinda alqadab markuu caroodo mooyaane marka la caroodo qof dadku ay kala soocmayaan lina waxa wey carintu waa laqanka walkaadimiin algeyb lagu oran maayo ha caroodin laakiin wana carada nafteeda ka adkaan karaysa qadan karaysaa leannahu ilaahay subxana wataaala abuuray dareenka waa jiraya laakiin maxaa loo baahan yahay kanfamuha adoo dareenka ah, u joognaan qarisin gadaal maarata caradaad taas waxaa la ogaan karaa cinda alqadab ayaa xilmiga qofka lagu ogaadaa shujaaca qofka geesigana lama ogaan karo ilaa cinda alxarb dagaal markuu yimaado mooyaan waxaa la yihi walaal walaalnimo islaam daacadana lama ogaan karo ilaa cinda alxaajati ilayhi marka loo baado markaas qofka la ogaan kara walaalka runta ah ba saddexday ku baraysa dulqaadka waxa weeye caaro markay timaado ee geesinimo markay dagaalo u qarxo iyo waxa weeyaan walaaltinimada iyo daacadnimadana markii baahi ay timaado dadka maa lagu kala ogaadaabala saddex saddex bay cadaysa marka xilmigu waxa weyaan wuxuu ku xiran yahay sabarkay isu dhow yihiin laakiin sabarku waa ka caansan yahay xilmigu wuxuu yimaadaa markuu dhibka uu jiro maarata adiga wax lagu geysto maratay laga caraysiyo inaad naftada aad kontroli karaysa marka mualifku saas buu leeyahay oo aadaabtaasi nafsi waxa weeyaan waa cafaafnimada iyo xilmiga iyo sabri min asabri sabarka ah sabarku waa la yaqaanaa asagu sabarku waa in nafta lagu xambaaro waxyaalo maaratay ku adag in la cabsiyo weya saa darteed waxaa jira waxaa la yihahdo sibir la yihahdo somaa sibirga ku magacaabaa carabigan asalka sabriga isaga laga keena meesha inaad daawo qaraar weya aada laqi sabaarna waxaa la yidhahdaa sidiisaba geedkan aan ihahdo taytinka soomalian ihahdo luqada carabiga asalka sabaar sabaar baa loo yaqaanaa sabaarka maxaa lagu bixiyey wuxuu dul qaadan karaa hawada adag iyo maarata duruufaha adag ayuu dulqaad leeya ma arkaysa abaar ah isagu maarata waa iska cagaaranay ah. sababta wuxuu dul qaadan karaa meel oo saxaro ah isaga yaallaa waxa weya saxarahaasi oonkeeda maarata waa dul qaadan karay sabaar baa marka saas lagu bixiy waa waa geed maarata dulqaad badan wey waana asalka meesha sidaas laga keenayo sabarku waxa weeyaan qofku inuu naftiisa qaban karayo oo maaragtay ama ha noqoto inuu markay ku yimaadeen durufaha adag naftiisa oo kontrolo markay qadarta ilahay ku timaado markay macaasida naftiisa ka qaban karayo amarka ilahi ku xambaari karayo saacir nin shaaciraha wuxuu yihi asabru wuxuu yihi asabru mithlu ismihi murun madaaqatuhu lakina cawaaqibahu axlaa min alcasali asabru milu smih sabarku waa magaciisa oo kale oo murun madaaqatahu dhadhankiisu aad buu qararaya laakina cawaaqibahu axlaa min alcasar laakiin miraha ka dhalanaya malabka waa ka macaan yihiin bur maarta ah, qofka sabra waxa wey ilaahay subxaana watacala meela waaweyn buu geynaya waxaa ugu filan in ajirka la siiyo xisaab la inama yuwafa saabiruna ajrahum biqayri xisaab waxaa wey xisaab la-aan wاsabru cala aacaat wاsabru cala aqdaar illahi mulima saddexda qaybood bu qaybsa sabr marka daacaadkaasi waa sabr ubaahan yihiin markaad faraysona sabr bay ubaahan tahay duruufaada kala soo gadoonaa sabr bay ubaahan yihiin dhanac sabarkuna maaragtay waa shayga muhiimka aalibka cilmiga iyo dadka ahlu cilmiga iyo kol khayrka waa shay muhiim ah weya sabr in fara badan ilahi quraan ku celceliyay subxaana wa tacaala anana muslimiinta oo in fara badan faray wasbir nafsaka maca aladiina yadcuuna rabbahum wtawaaduci min atawaaduc waa xaggaasa ka bedelaysa waa min min atawaaduci ah taxalla biaadaabi nafs min alcafaafi wlxilmi ay min alxilmi wsabri min asabri wtawaaduci min atawaaduci min atawaaduci lilxaq kaas oo maarata aadaabta ah inaad u tawaaducdo o ukhushuucdo u hogatid lilxaqi xaq had iyo jeer wixii xaq weynaan qof weyn kuu sheego do kuu sheego haddii maa garanaysaa wixii xaqa ama waxaa ujeeda altawaaduc lilxaq waxa ujeeda ilaahay inuu ukhushuuco oo ah marka qaarkood alxaq waxay bimacnaa rab subxaana wa tacaala saas u dhowda meeshan joogto ilaahay maarata dartiisa isu jejebi jala wacala ilahay xaqa isu jejebi subxaana wa tacaala sida makhluuqaadkiisa isu jebi man tawaadaca lilahi rafacahu llah suu nabigu yiri alayhi salaatu wasalaam qofka ilahay dartiisa isu jejebiya oo dhulka isu dhiga dhul isdhig baa la yihahda tawaaduca dhulka isdhig qofkii tawaaduca ilahay baa kor u qaada subxaana wa tacaala qofka kor isu qaadana ilahay baa duleeya jala wacala marka tawaaduc min atawaaduc liaqi lilxaqi bimacnaa lilah ina ujeeda badanta wtawaaduci lilxaq iyo wa sukuuni طaa'ir iyo taxalla biaadaab nafsi min sukuuni طaa'ir weeyaan waxaad isku qurxisaa aadaabta oo nafta oo ah sukuunu طaa'ir duulduulka iyo fufudeedka waxaa weeyaan inaad dejisid hafufudane ha duulduulin ah, weyaan wax fudud oo iska duulduula oo ma garanaysaa ha noqon nin cilmiga dadka alcilmiga ahi waa miisaan bay leeyihin waa waa culus yihiin ereyada ka soo baxa waa miisaaman yihiin falalkoodu waa miisaaman yahay fikradoodu waa miisaaman tahay laakiin haddaad aalibcilmi tahayo kana caydid kana cuntid kana ma garanaysaa ma tihid maarta qof oo miisaan yeelan karaya ma qofkanu miisaan leeyahy marka sukuun taair waxa ujeedaa firida iyo fuseedka iyo iyo iska dhaafin intay ka noqonin miisaaman ah, cilmiga miisaan bu dadka u sameeya eh, marka adaabta akhlaaqaadka kamid ay kamid tahay aalib cilmiga sukuun طaa'ir eh, oo min alwaqaari ah saasaa sii cadeeyey sukuun طaa'ir yani fuseedka iyo madax faluuqnimada iska ilaali oo ka joog ma garanaysaa eh, sukuun طaa'ir oo min alwaqaari xasilooni ah xasiloon inaad tahay oo degan magarasa waqara min alwaqaar masderkii waqara yaqiru waqaaran ayaa loo jeeda waa rasaanada iyo deganaanshaha iyo dulqaadnimada weya waxaa kamid a ah waqaarnimada deganaanshaha alai salaam alimsaaku can fuduuli lkalaam hadalka dheeraadka anaad ah iska ilaalisid maarta iyo fusaydka ah kahratu lishaaraat walxarakaat iyo qosqosolkaadka badan iyo qacqahaadka badan inaa iska ilaali marka qaarkood waxoogay qosolka unuusan milix ka badnayn laakiin hadduuba kuu noqdo maaragtay aada noqotid aw koobme aada noqotid ah, dadkan aba ka qorsid markastaba mushkilad weeyaan laftigeedu ma garanaysa kdaa marka muruaday ka lumisaa tulaabta ma ama dadka ahlucilmiga muruaday ka lumisaa eh, jilka maratay qosolka faraha badan eh, waxaa loo baahan yaha ma tasaruca ah, qofka degdegiisa inuu degdego masaa-isha ku degdego waxyaala fara badan marka mualif saas bu ujeedaa waa inuu qofku rasaano leeyahay waa inuu sidoo kale waqaar oo wuxuu yidhi mualifku raxmat ullaahi calayhi sukuun aa'ir oo min alwaqaari xasilooni ah iyo warasaanati isgaarsiisanaan nin isgaarsiisan u yahay qofka ah, iska isgaarsiya razana huwa bidam la godo fahuwa razinun ay waquur weeyaan qof maa degan oo isgaarsiisan weeyaan xasaan ibnu thaabit warka caaisho u ammaanayay xasaanun razaanun waa kakuma tilmaamaarka gabar dhowrsan oo isgaarsiisan wey qofka degan oo isgaarsiisan waxaway waxay kusinaysaa maskaxdiisa maankiisu inuu meelo weyn maarta eeyihiin baa isgaarsisan qofka fufudo dafiifkaaho jarakaboodkaaho waxay kutusinaysaa inuu iska yahay qof aan maarta meel weyn aan qodnayn ayuu ma garanaysaa wakafd sukun طaa'ir min alwaqaari wاrazanati wakafd اljanaaxi wa min khafd اljanaax deganaanshahaas ah oo ah khafd اljanaaxi garabka aada hoos u dhigtid garabka hoos u dhigtid yani in culus noqo duul duul cirka duul dhulka joogo waxaa ujeeda khafd اljanaax mutaxamilan xaal aad tahay mid qaadaya dulla tacalumi barashada dulligeeda u dul qaado lciza cilmi lisababi cizat cilmi cilmiga sharaftiisa daraaddeed waxaa laga rabaa barashadu waxbarashadu marka qaarkood waa dulli weeyaan inaad isdullayso maarta in lagu layliyaa la rabaa ninka marka commandos laga dhigayo waxa weeyaan waa la layliya maarata meelo xun baa la geliyaa si loo ogaado inuu maarata nin hogaansamaya inuu ma qofka raba qof weyn in laga dhigo waa lasoo waa lasoo carabiya carabisku waxa ugu daran qofka waxaa weyaan ciidda madaxa loo geliya xaniiyahaaga xagga soo dhigaa ludi raxmaan adna raga tahay waxaasi waa dhamaadeen waa in lagu layliyaa lagu gadgadiyaa la ogaado mid maa garanaysa hogaansami kara inaad sidoo kale daalibulcilmigu waa saas weyaan cilmigu waa asagaa laylin u baahan waxay u baahan tahay inaad urfo adag u martid inaad u baahatid inaad xaraysatid inaad ma garanaysaa eh, waxaa sheik maarata dabeecad xuna waa ka qaarkood u tagtid oo cidda wax ka baranaysid marka qaarkood in lagu eriyaa dhici karaysa furfo badan baa maraysaa marka cilmigu ninkaa kaa yar kaa da-yar inuu marata uxeray sida mid nin duqoobay adoo ah da-ah ah, wiilkan yarkaan wax ka baran karaa ma inuu yihahdo qofku iskala weynaado maaha waa inuu isu dulloobaa cilmiga cilmigu markuu u duloobo qofku markaas kabacdi uu cirku cilmigu kor u qaadaya a ah, laakiin ninkaan maarata duloobin cilmiga waxba ka faaida ma waktiga ma garanaysaa kalumaya mooyaan qof mutakabiri siisa ma barto cilmi waa inuu maarata qof isduleey duleeya cilmiga yahay marka mualifku wuxuu leeyahay eh, raxmat ullahi caleyh mawduucaas buu rabaa inuu inoogu tilmaamo ou leeyahay mutaxamilan adoo qaadaya dulla tacalumi barashada dulligeeda waa inuu warad qaadaa maxaad u qaadanaysaa licizat lcilm cilmiga sharaftiisa ee qaymihiisa daraadiisa maarata cilmiga qaymo weyn weyaan licizat lcilm dhaliila lilxaq adigoo maarata u ah mid u dulaysan ilaahay subxaana wa tacaala ama xaqa adoo u dulaysanoo xaqa isu dulaynaya oo xaqku awoodiisa ku saydaraynayo oo mutadalil ah, daliilan lixaq waa garanay marka waa masale waadixa masaladaas intaasi waxaa weeyaan waa khafd ljanaax wa nabd lkhuyala walkibriya wa caleyhi markuu kuu sheegay akhlaaqdii wanaagsanaa oo lagaa rabo ayaa wuxuu kuu sheegayaa akhlaaqda xumeed sidoo kalena dhinackana iska ilaaliy kuleeyahy nacam wa caleyhi hadduu hadalku noocaas uu yahay faxdar waxaad ka digtoonaataa nawaaqida hadihi alaadaab aadaabta lu aan kuu soo sheegay kuwooda burinayo kasoo horjeeda iska ilaali maarta a aadaabta nawaaqidsheeda maarta dhowrsanaanta mamanaan baa kasoo horjeeda dulqaadka waxaa kasoo jeeda ma garanaysaa caarsi iyo qabqab sabarka iyo dulqaadka waxaa kasoo jeeda khafiifnimo iyo fudayd tawaaduca waxaa kasoo horjeeda maarata santaag iyo kibir sukuunu daayirna waxaa kasoo horjeeda ma garanaysaa fifircoon fifoodeed iyo maaragtay jarakabood iyo qabqab baa ka soo horjeeda ah, dhammaantood markaa ufiirsatid marka waxay leeyihiin nawaaqid bay leeyihin wa calayhi sidaa darteeda faxdar waxaad ka digtoonaataa nawaaqida hadi ladaab aadaabta aan kusoo sheegay dabagediska wixii burinayay iska ilaali maarta fa inahaa nawaaqishaasi ama ah, aadaabtaasi maarata waxyaalaha burinaya fa inahaa ah, nawaaqishaasi burinaysa aadaabtaasi maca alifmi maca kawniha ifman ayadoo dembi ah iyadoo lala qabo inay dembi tahay maca alifmi dembi iyadoo ah tuqiimu waxay sugaysaa hor istaajinaysaa calaa nafsika naftaada dusheeda shaahidan markhaati calaa ana fi lcaqli cilla caqligu maaratay inay maaratay fari ku fiiqan tahay caqliga inuu mura cunudu ku jiro ayay kutusinaysaa maarata dhinacna waa dembi isla weynanka iyo isla qabweyntu dhinaca kale markaa aada fiirsidna waxay markhaati ah ka tahay arrintaasi inaadan isgaarsiisnayno aada maarata xoogay xoogay maarata inaad caqli qac inaa ka tahay ah, kugu jiraan saxsax ah, sax ahayn ayay kutusinaysaa maa xaqiiq waay nin fudfudud oo duulduulaya oo haddaad aragtid ma garanaysaa cilmigiisu uusan deganayn oo dadka carabkiisu kala gaarayo oo eh, noocaas marka aragtid waxaad ogaanaysaa nin inuu yahay aada leedahay xoogaay ninka amaba qac baad is leedahay xoogaa lagu jiraa caadi maaha marka iyadoo dembi ah haddana waxaa kusinaysaa caqligaaga inuusa caqli isku filan usan ahayn ba kusinaysaamali fa inahaa nawaaqidsaasi maca alifmi dembi ayadoo la jirankeeda tuqiimu calaa nafsika naftaada waxay toos eh, istaajinaysaa shaahidan markhaati waxay ka markhaati tahay calaa ana fi lcaqli cilla caqliga inay ku jirto yani cudur inuu ku jiro caqli uu kaa jiranya usan caqligaagu usan maaragtay usan caadi caafimaad qabin marta nacam tuqimu shaahidan leanna waxa weeyaan shahaadad waa qofku qofku marqaati kacay waa isdul taagaa oo ka marqaati kaca calaa ana cilatan fi lcaqli inada maaratay khabarkeeda lasoo hormariyay calaa ana fi lcaqli cila ciladuna waa bacna marad ba ujeeda caqli inu jiran yahay wa calaa xirmaani min alcilmi walcamali bihi sidoo kale waxay marqaati ka tahay calaa xirmaanin in lagaa hoojiyey min alcilmi cilmigii wax tarayay iyo walcamali bihi walcamali bihi bilcilm cilmigi ku dhaqankiisi cilmigii sharciga ayo ficnaa iyo ku dhaqankiisi in lagaa hoojiyey ayay tana soo kala daliil uta maqaatil uta oo aadan nin bislaaday adan ahayn wailaa cilmigu waxa weeyaan degenaansho iyo khushuuc baa kusiina markaasuu tilmaamaya qaybo kamid a ah nawaaqishiibuu tilmaamaya fa iyaaka waxaan kaaga digaya waxadiruka iyaak waxaan idin kaaga digayaa iyo walkhuyalaa yani waxa wey isla qabweynida kaga digaya khuyara anaga hore usoo sheegay waxay tahay maarata ah, inaad maarata laaf laafyooto oo isla weynaato magaranaysaa marada jiidid oo dadka dhan sanka ka taagtid oo yani cudurka ku jira qalbigunu xibnaha ka muuqo khuyara iska ilaal waa kaga digaya fa inahu nifaaqu wa kibriyaa khuyaradu waa munaafiqnimo iyo isla qabweyni weeyaan iska ilaali ah, khuyaro iska ilaali sidaa darteed buu nabigeenu alayh salatu salaam khilaa-u waaweyn uu sheegay munaafiq qofka yani cudurkan uu ku dhaco inuusan jannada gelin allana usan maarata unaxariisan maanta qiyaamada xadiista nabiga kusoo aroortay alayh salatu salaam marka wuxuu leeyahay fa iyaaka walkhuyalaa alkibru walcujubu binnafs maca duhuuri dalika calaa hay-ati badan san hore usoo sheegnay ayaa ayaa loo jeedaa aafaartiisu marka isla weynanka iyo cujbiga nafteeda ula yaabayaa markay qofka ka muuqato oo qofka gasho qalbigiisa ayaa raadka ka muuqda la laihahda nin baan ubixin jirna keligiis kibir ah, isla weynanka iyo maarata su su ammaanayo iyo socodkiisa maarata dadka qaar baa cudurkaa noogu ridaa ilahi naga badbaadiy wa watacaala in allaha laa yuxibu kula mukhtaarin fakuur sida ilah yiri subxana watala ilah ma jecla mid maaratay eh, kibir badan oo isla weyn oo maarata laafyoonayo man jara thawbahu khuyalaa lam yandur illahu ilayhi yawma alqiyaama waa kamid sadexda nabigu laa yandur llah ila walaa yusakiihim walahum cadaab alim markaasuu mualifku wuxuu leeyahay raxmat ullahi calayhi fainahu khuyaluhu iyo isla weynankaas khuyaluhu nifaqun waa munaafiqnimo weya waa nifaq nifaq soo ma ahan qofku inuu maaragtay laba weji leeyahay qofka isla weyni cudurka nifaaq la yidhaahda ku abuurayaaho khuyaluhu xajmigiisuu iskala weynaanaya waxaa laga yaaba isu qaato baalon weyn uu yahay ah, inuu iscafuufo oo ma garanaysaa adduunka dhan ka weyn yaha dadka dhan ma garanaysa ka fiican yah inuu is afuufaa dhici kare shaydanka waxyaala afuufa kamid ah, nafku shaydaan inuu qofka shaydaan baa weyn ka dhigo maa waa waa nooc nifaaq kamida weyaan iyo wa kibriyaa isla weynan weeyaan waqad balaqa wuu gaaray min shidati tawaqi iska ilaalinta daraanteed minhu min alkhuyala isla maaratay isla kibirkaas cinda salafi culamada salafka agtooda mablaqa meel weyn buu gaaray culama aad ba isla ilaalin jireen wa min daqiiqi waxyaalihiisa qarsoon waxaa kamid ah oo cajiibka ah daqiiqiyo masala daqiiq aan muuqan kibir yar baa galay khuyala yar buu iska dareemay oo aan dadka kale u muuqanaynin marka waxa tawaqi waa maay maxaan ku fasirnay tawaqi ha iska dhawrid iska ilaalid marka mablaqanta weyn waxaan u idhi mablaqanta nakirada ku jirta meeshu ku ohan lahaa mablaqan caiiman oo ohan lahaa wuxuu ku kaaftoomay tanwiinta si utusada maarta waa mablaq caiim u yihahdo wa min daqiiqihi min daqiiqi lkhuyalaa waxaa kamid a maa asnadahu dahabiyu fi tarjamat wuxuu imaamu dahabi uu tiiriyey fi tarjamati camr ibnu aswad alcansi almutawafa kaasoo la oofsaday fi khilaafati cabdilmalik ibnu marwan raximah llahu tacaala anahu ninka la yihahdo camar kaana wuxuu ahaa idaa kharaja min almasjidi masaajid hadduu ka baqxo qabada wuxuu ku qaban jiray biyamiinihi midigtiisa calaa shimaalihi bidixda ku qaban jiray qabada biyamiinihi calaa shimaalihi markuu masaajid ka baxo maarata gacanta maaragtay midigta qabada wuu qaban jiray biyamiinihi midigtiisa calaa shimaalihi bidixda ku qaban jiray oo bidixu gacanta midig u jiray fasuila can dalika arrinkaa baa la weyy ninka laafiyoonayoba lama ark maba lafiyado see buu kasoo goray saasuu maarata gacanta ugu dhagaa maxka ku dhacaalooda marka gacanta uqabsataa faqaala wuxuu ii makhaafatan an tunaafiqa yadii gacanteydu inay munaafiqoodaan ka baqayaa bu qultu waxaan leeyahay buri imaam dahabaa fasiraya waxaan leeyahay yumsikuhaa wuxuu qabanaya gacanta khawfan wuxuu ka baqayaa min an yakdura biyadihi gacanta inuu ku laafiyoodo fi mashati socodkiisa faina dalika min alkhuyara maxay arrintaas waxay kamid tahay khuyaraadkay kamid tahay isla weynanka nafta ah, gacanta ma tuurayo waxay kamid tahay maarta khuyarada iykista kibirkay kamid tahay marka waxau diidayaa leya gacantina manafuuda ka baqayaa laafiyadu diidaya maarta gacanta inay waxoogaa isu qaato eh, dushiisana ay ka muuqato laafiyada waxaan ujeeda mataqaana ah. ma ah. ya ha gacantoo la tuuro loo soconayo waxa weyaan waa minal khuyala marka gacanta wuxuu celinayaa inay ka muuqato dushiisa ayuu maarata khuyalada u ka baqaya nacam an ah, yakdura bibaalihi ad waxaa la yihahda khadara arajulu fi mashyatihi ninku marku maaratay eh, socodkiisu gacmaha kor u qaado oo isla weynaado ma garanaysaa wakhadara alfaxlu bidanabihi eh, waxaa la yihahdaa awrku dabadiis ayu maarata marku ku garaaco labaa derbi marna xagga utuuro marna xagga utuuro ayaa la yidhaha marka waa gacanta maarata qofka u laafiyado o kale saas marka taas buu ka ka baqay in maaratay marka gacantaas u haya wa hada alcaaridu carada lilcans raximah llahu tacaala hada alcaarad cudurkaani carada wuxuu usoo baxay lilcans raximah llah imaam lcansi buu usoo baxay maxaa cid kale moodeysaa marka isagoo gacantasaas u qaabtay ma hada alcaarid iyo hada almarad alcaarid kusoo diriyey carada wuxuu usoo baxay lilcansi raximah llahu tacala waxdar waxaad iska ilaalidaa aalib cilmigo da aljabaabira dadka waaweyn cudurkooda iska ilaali aljabaabira waa duqaada dadka dhulka xukumo oo madaxda cudurada ku dhaca waa alkibra iska ilaali ixdir da aljabaabira waa ka bedelaysaho alkibra iska ilaali isla qabweynida iska ilaali faina alkibra isla weynida iyo walxirsa dadaalka iyo walxasad xaasidnimadu awalu dambi dembi kii ugu horreeyey weeyaan oo cusiya allahu bihi alla lagu caasiyey yaa ku caasiy ilaahay ibliis marka waxaa la yihahdaa mutakabirka fa imaamuhu ibliis ibliisaba imaamkiisi ah leanna ibliis waxaa geeyey meesha waa markaan leenahay dembiga ugu horreya lagu caasay anu intaan garanayno weyaan waxaa karta dembi kale ka horreya lakin inta naloo sheegay dembiga ugu horreeyaan garan karayno waxa weeyaan waa dembiri xasadka iyo kibri bay okay kibir garanay xaasidnimada yaa ugu horreeyay ku caasiyey ha nabi ibrahim nabi aadam wiilkiisi muxuu walaalkiis ku diray ha gabar waa xaasidnimo wey ah, xaasidnimo marka waxa weeyaan alkibru walxirsu walxasad eh, waxa weya waa dunuubta ugu horreyda ka dhacda cirkana dambi ugu horreyo ka dhacay waxawaa kibirku aha xirsi iyo xasadku dhulka dambi ugu horreyo ka dhacda ah qaabiil wuxuu ku dilay haabiil wuxuu ku dilay waa xirsu inuu maarata alxirsu cala dunya iyo maarata naajeceyl xaa islaanta jaceylkeeda iyo xaasidnimo ku ah, marka iska ilaali buu le maarata awalu dambi bi fatadaawalu fatadaawaluka iska kor yeeritaankaaga calaa mucallimika cidda wax ku baraysaa iska kor yeesho kibriyaa waa kibir weeyaan kasan taagto wastinkaafuka maaragtay kafaanitaanka aad ka fahamtid eh, istinkaafuka kafaanitaanka aad ka fahamtid iyo tarafuca iyo sitaanka aa yeesatid caman yufiiduka cidda wax kuu faa'ideynaysa oo miman qof kamida ah huwa asagu duunaka kaa dayar yar hoortaada hale kaa yaryahay ama da kaa yaryahay inaad wax ka faa inaad yastaahi waxa weeyaan kibriya waa isla weynan weeyaan wa taqsiiruka ka gaboodfalka ee ka gaabinta aad ka gaabido can ilcamali bilcilmi cilmigaaga inaad ku dhaqanto xamaatu kibrin isla weynan waxa weeyaan biirtiis weeyaan ah, isla weynan biirteed weeyaan xama kibri xama- waxaa laga yaabaa waxa xamaaga waxaa la yidhaahdaa ceelka markaan muddo la cabin maarata u qurmo waxaa maarata kasoo ura dadka qaar aduu lagu rudona waa dhimanaya qofka oxygen baa ka maqan waa dhimanaya qofka go-aya marka kaas xama ah tubir baa la yidhahda tacafun raia raaixatu maaihi marka bir baa la yihahda soo ma ha marka waa xamaatu kibrin waxa uga jeedaa waa calaama min calaamaati lkibri weeyaan sida maarata qurunka usoo urayo wixii qurmay qurunka urkiisii weeyaan waa kibir urkiis waa calaamo kutusinaysa cala kibr ah, wataqsiruka can alcamal bilcilmi xamaatu kibrin weeyaan iyo wa cunwaanu xirmaanin cilmigii in lagaa xarimay mirihiisii calaamad bay u tahay alcilmu xarbun lilfata almutacaali kasayli xarbun lilmakan alcaali abyaadaana markaa soo qaado wuxuu leeyahay ninka alcilmu cilmigu xarbun dagaal buu ku hayaa dagaal baa ka dhexeeya cilmi iyo iyo maaratay iyo ninka da-da yar dagaal baa ka dhexeeya alcilmu cilmigu xarbun dagaal weeyaan lilfata ninka da-da yar almutacaali ee isla sareeya nin isla sareeya iyo cilmi dagaal baa ka dhexeeya is arki maayaan sayri sida daadka oo kale weeyaan xarbun dagaal buu kula jiraa lilmakaani alcaali meesha sareeya daadi iyo roobe ma galo meel meel sarreysa ah, weligiis biyuhu meel hoose kushubma marka sida biyaha looga hoojiyey meel sare ayaa cilmigana looga hoojiyey nin isla qab weyn dhammaantiis buu kuley maganaysa dagaal baa ka dhexeeya alcilmu xarbun lilfata almutacaali kasayli xarbun lilmakan alcaali alcilmu cilmigu xarbun dagaal buu ku hayaa lilfata almutacaali ninka da-da yaroo isla weyn kasayri sida daadka oo kale xarbun dagaal kula jiro lilmakaan alcaali meel sareeda say u kala wareegtaan daad iyo meel sare ayaa cilmigu iyo maaragtay mirihiisu iyo nin isla qab weyn ay u kala wareegtaan buu ujeedaa isma arkaan ee falzam raximaka allah waxaad laasimta allah ku naxariistee allusuuqa ilaan dhulka ku dhig dhulka ku dhig iyo wa waisdiraa'a calaa nafsiga naftaada inaa liido liid naftaada iyo wahadmahaa laqitaanka naftaada la jajabi naftaada maarata hadmu acaan raashink caloosh buu jibada naftaada laq iyo waxaa laazimtaa sidoo kale wa muraaqamata naftaada inaad ku qasabtid cinda alstishraafi likibriyaa markaad aragto naftu inuu hanqal taagayso isla weynan isla weyn ay jeceshahay aw qatrasatin ama ma garanaysaa eh, isla isla yaabitaan isla yaabitaan naftaada ay doonayso aw xuba uhuurin aw xubi uhuurin muuqasho inay jeceshahay naftu markaad aragtid aw cujbin ama isla yaab wanaxwu dalika iyo waxa arrintaa lamid a ah oo min aafaati lcilmi cilmiga musiibooyinkiisa ah alqaatilati lahu cilmiga disha alqaatilati lahu cilmiga disha almudhibati ee kaxaysa lihaybati cilmiga sharaftiisa ee qiimihiisa almudfiati ee demisa linuurihi nuurkiisa demisa mar alla markaad noocaas aragtid faraqa min nafsaka ujeeda naftaada maarta qasab ba dhulka madaxa udhig ah, naftaada maarta laq markaas isdiraac iyo habn iyo qasbitaan ku samey naftaada markay ma garanaysaa adaatadisaweynan alkibriya waa isla weynan soo marna ma garanaysaa waxaa la waa inaan maarata soo qaadanay oo isla weynanka ma garanaysa isla qab weynaado weyaan lkibriya aw qatrasa qatrasana waa tacajubka nooc kamida weeyaan xubu duhuur waa la yaqaanaa cujb isla yaabka iyo wanaxwi dalika min aafaat lcilmi alqaatilati lahu lilcilmi disha almudhibati lhiibatihi cilmiga haybadiisa qaata almudficati linuuri wa kulama cilman cilmi mar alla markaad korsato oo rifcatan kornimo aad korsato fi wilaayatin mas-uuliyad lagu dhiibo meel mas-uuliyad lagaga dhigo wilaaye lagu dhiibo falzam dalika arrinkaa laazimo oo naftaada maarata jibi naftaada hoos kusoo dhigo maaratay qasab naftaada tuxris sacaadatan cudmaa markaas waxaad koobaysaa gacanta kudhigaysaa sicaata liimaan cudma oo weyn tuxriz cinda idin markaas waxaad maaratay gacanta ku dhigaysaa soo xaasilsanaysaa sicaadata liimaan cudmaa oo weyn iyo wa maqaaman boos weyno yaqbiduka caleyhi nnaas dadku ay kaa xasdaan boos weyn baad tegaysaa dadku ay kaa xasdaan yaqbiduka annaasu dadku kaa xasdaan caleyhi dushiisa oo dadku ay majeersadaanoo ay yidhahdeen allow yaa maarata booskaasoo kale ay gaarsiiya saas baad tegaysaa arrintaa ku dadaal buu leeyahay waqtigii baa naga galay intaas aan iska joojino wallahu aclam